وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما يعضحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى darsigani waa darsigii saddex-iyo tobnaad waxaan weli dhexda kaga jirnaa almuctaqad asaxiixu fi xukmi man waqaca fi lkabaa'ir haddii aada xusuusataan waxaan u qaybinay qofka kabaa'irta ku dhacayo ku dhacaya labaan u qaybinay yacni dunuubta aslu liimaan iimaanka asalkiisa nafyiyeysa oo aslul iimaan baabi'inaysa iyo dunuub iimaanka hoos u dhigaysa labada ayaanu u qaybinay haddii aada xali xusuusataan qaybta iimaanka baabi'inaysa ayaanu soo marnay aslul iimaani bilkuliya يخرجه من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية iyo dembi yar oo la yidhaahdo kamaal aliimaan ayuu meesha ka saarayaa inuu iimaankii buuxay ayuu markaa hoos u dhigayaa midkii weynaa waanu soo marnay ashirku biاllahi tabaaraka wa tacaala ashirku اlakbar wاlظulm اlakbar wاlfisq aladi laa yajtamicu macahu imaan halka waxaanu ka gelaynaa alkufr اlasqar yani dembiga iimaanka hoosu dhigaya mualifku raximah llahu tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay saddex aayadood oo suurat lmaa uu alla ku sheegay qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hm lkafiruun وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون saddexdaa aayadood oo saddexduba ay suuratu lmaa-ida aayadda afartan iyo afraad afartan iyo shanaad afartan iyo toddobaad ayuu mualifku ku bilaabay oo macnaheedu ay tahay qofka aan ku xukuman ku xukumin ama aan ku xuguntamin oo aan dastuur ka dhiganin bima anzala allah waxa uu alle soo dejiyey fa ulaa'ika hum lkaafiruun kuwaasi waa gaalo ayuu alle yidhi aayadda kalena hum aldaalimuun ayagana waa daalimiin aayadda kale hum lfaasiquun ayaguna waa faasiqiin marka alkaafiruuna alظaalimuuna walfaasiquun laakiin iطlaaqa uu sheekhu meeshan ugu soo guuriyey ma aha mas'aladan waa masale tafsiil u baahan oo hadda qofkii dhahaa man lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun qofka yidhaahda kitaabka qur-aankaaba ooma baahnin kitaabka qur-aanka ah waaqicaba lama socon karo dimuqraatiyada ayaa adduunyada ka shaqaynaysa quruntii hore ee lasoo dhaafay buu qur'aanku la socdaa ma waxaad dhahaysaa waa kufri asqar maya kaasi kufri asqar ma noqon karo bal waa kufrun akbar weliba gaalnimo ka weyn ma jirto qof yidhi qur'aanku aanku waktiga laa yatamashaa maca alwaaqic qur'aanku aanku waktiga la joogo lama socon karo haddii laysku xukumona waxaa weeyaan maxay gaal oo dhan baa ugu soo yaacaysa saa daraaddeed hadda looma baahno in kitaab qur-aana lagu dhaqo ma aha kufri asqar maca uu sheekhu kufri asqar ku daray laakiin ujeeddada sheekhu saas maaha ee mas'aladu waxaa weeye nin xaakim ah oo mas'alo il duufay soo ma hawaa qaaday markaasuu mas'ala maa wuxuu ku xukumay maxay bigayri maa anzala allah ama rish wuu qaatay oo lacag buu qaatay markaasuu mas'ala ma uu ku xukumay maxaa e, la yidhaha bima bikayri ma anzala allah ama qabaliyadii waxbaa qaaday anaaniya aqoon maslaxad markaasuu ku xukumay waman lam yaxkum bima anzala allah laakiin kitaabka qur qur'aankiihi waa dastuurkii uu rabbi ummaddan usoo dejiyey tabaaraka wa tacaala in lagu dhaqbo oo koonka lagu maamulana ay waajib tahay in laga tagana kufri iyo gaalnimo ay keenayso marka askar ma aha kitaabka qur'aanka ah haddii la yidhahdo maaba loo baaro laakiin goormu asqar noqonayaa waa saa sheegnay markii qadiya min alqadaaya mucayana uu mataqaanaa qofkii qaadiga ahaa ama madaxda ahaa uu mas'alo hawadiisa uu u leexdo ilaa aakhirihi mar kale waa inaynan aaminsanayn dadkaa wax ku xukumayaay waxaan la kitaabka waxaan mas'aladaa marka la samaynayo mas'alada qur-aanka wax ka sarreeya inuusan jirin waa ina caqiidaa ima jirto waa inay caqiidada meesha taalo laakiin kufri gaalnimo weyn bay noqonaysaa in la yidhaahdo yani waxaa weeyaan qur-aanku lama soconayo waktiga hadda waktigan aan joognana baab kalaa noo imaan doono oo wulaat lumuur maxaan ka samayn doonaa mar kalaan dib usoo celin doonaa si aan waktiga uga faa'idaysano tacliiqaa yar waa muhiim marka waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaika hum lkafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaika hum alظalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaika hum lfasiquun waqaala tacaala ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta xoolaheeda dulman kelimatu dulmin wayaadi wuxu ujeed oo dulmigii baa marna muxuu noqonayaa gaalnimo weyn oo akbar marna muxuu noqonayaa asqar asqarkii baada ku wada sooma inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara waxay calooshooda gelinayaan waa maxay waa naar wasayaslawna saciira naarta saciiro la yidhaahda baana la gelin doonaa taa macnaheedu waa maxay ma islaamka o dhan bay ka baxeen ba maya waa waciid iyo goodi soo ma waa waciid iyo goodi laakiin weli waa muslimiin ayagoon ka toobadkeen hadday saa ku dhintaan xali baan soo marnay inay mashiicada allah ay ku jiraan tabaaraka wa tacaala bidaliili qowlihi tacaala alle uu yidhi subxaanahu jala wacala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirki buse alla dhaafin laakiin wixii intaa ka hooseeya mashiicada alle ayuu ku jiraa maxaa ka mid a alfaada sharciga ee ku soo aroortay dulmiga ama fisqiga ee laakiin fisqun duuna fisqina waxaa ka mid a qowlu nabiyi sala اllau alay slam sibaabu lmuslimi fusuuqun yacni qofka muslimka ah caydiisu inaad qof muslima caydaaye waa fisqi fisqiguna waa daacada ilaahay oo laga baxo tabaaraka wa tacaala waa taaca alla ka bixid fisqigan marka qof muslima qof hadduu caayo ma islaamku ka baxay maca uu sharcigu fisqi ku tilmaamay maya laakiin waa fisqun duuna esh duuna fisqin fisqigii weynaa ee gaalnimada ah ma aha wa qitaaluhu kufrun ayuu nabigu yuri sal l slam inuu qof muslima qof dilana waaba gaalnimo yani fiiri qof muslimaa qof dilay yani kasbuba u dilay ayib ma islaamku kaga baxaya qof muslim hadduu qof muslima ka kasu dilo cinda ahli الsuna waljamaca maya kagama baxaya waa maxay waa kufrun duna kufrin oo wain طaa'ifatani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma hadda ilahay mu'miniin buu ku tilmaamay soo xali mayna soo maraynin darsigeena xalay buu ahaa wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa binnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waludun walakum fi lqisaas xayaa kulli intaasoo dhan waxay tilmaamayaan kufrigan inuusan ahayn kii islaamnimada lagaga baxayey ilaa inuu xalaashado mar walbaba xusuuso oo darsigeena xal soo maray ilaa ida istaxalla hadduu qofku dhaho qofka muslimka inaan dilo dhiiggiisa waa ii banaan yahay xalaal buuna ii yahay asagoo qofuu hore u dilayna jirin qisaasna aynan ahayn qur-aanka aad sheegaysaanna waxa ku soo arooray xagga iska dhig anigaa xalaashaday markii xujada lagu oogo oo xaqa loo caddeeyo hadduu ku madax adkaado qofkaasi waa ku gaaloobaya waa la fahmi sooma macaasida laguma gaaloobo ilaa ida staxalla ilaa inuu xalaashaday maaha markaasuu nabigu alayh salaa slam wuxuu kaloo ku yidhi man xalafa bigayri illah qofka ilaahay khayrkii ku dhaarta faqad kafara waa gaaloobay maalan qof baa ku dhaartay hooyadii ama wuxuu ku dhaartay aabihii ama wuxuu ku dhaartay caruurtiisa ama wuxuu ku dhaartay xoolihiisa faqad kafar buu nabigu sal l slam qofka asaga hee qofka waa gaaloobay sax hadde gaalnimadan ma tii islaamka lagaga baxayba maya waa dembi weyn laakin tii islaamka lagaga baxayay ma aha aw ashraka waa riwaayo kale ama ma ahe shirki buu la yimid marka alfaadan sharciga abuu ah rabaa inuu ku baro sheekhu mara maxay noqdaan akbar mara maxay noqdaan asqar akbar waxay zuulinaysaa aslu diini bilkuliya kaa saaraysaa midda akbarkaa oo qofka hadduu ku dhaco iimaankiisao dhan baa baabaxayo gaal mushriku noqonaya qaybna waa maxay asagoo wixii ku dhacay oo sharcigu ku magacaabay yaan loola jeedin inay gaalnimadii weyne tahay inay gaalnimadii weyne tahay loolama jeedo marka maxaa dihi waa kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa shirku duuna shirkin wa fisqun duuna fisqin oo maxaa ku gartay adilada kalea caddaynaysa soo ma adiladii kale ayaa caddaynaysa oo kuu sheegaysa sheekhu marka halkan fiiri wuxuu yidhi fa haada fi lkufri اlasqari arrintan aan soo sheegnay hadda waa gaalnimada yar wa shirki alasqari waa shirkiga yar wadulmi alasqari waa dulmiga yar waalfisqi alasqari waa fisqiga yar wa hada yajtamicu macahu liimaan u shirkiga asqarka ah qofka ku dhaca wuxuu ku dhici karaa isagoo iimaan leh wa hada yajtamicu macahu liimaan fisqigaasi waay waxay kulmi karaan oo macahu ay kulmi karaan aliimaan yani waxaa dihi kan waa mu'minu biiimaanihi maxaa dihi faasiqun bimacsiyati soxada mayna soo marin marka mu'minu biiimaanihi faasiqun bimacsiyati hadda inteena meesha fadhida waa kuwa qofkaan dembi ku dhicin haddana muslimiin baana waan tukanayna muslimiin baa nahay bal muminiin biidn illah in allah in sha allahu cinda ahli sunna way banaanta alistinaau fi liman cinda ahli sunna waa muqarar waay laakiin maya firqooyin kale ma ogola in sha allah may lakin annaga waxaan leenahay amuminu ant warba mumin baa tahay waxaad leedahay nacam ana muminu in sha allah caqiidadana waa saxiix marka insha allah muminiin baa nahay oo muslimiin baa nahay wa maca dalika intaasoo dembi baa naga dhaca oo intaasoo mar kabaair naga dhacda soo ma sakaa'irna warkeedaba iskaba daaba haddana muslimiin mu'miniin musaliin sooma saas daraaddeed waxaa weeye mu'minun biiimaanihi faasiqun bimacصiyatihi wa hada yajtamicu macahu liimaan kamaa nasa calaa dalika alkitaabu wاsunna arrinkaa qur-aankii sunnada caddeeyey wa ajmaca calayhi salafu salafkuna arrinkaa way ku kulmeen wa huwa yunqisu liimaana iimaanku hoos u dhigayaa wa yunaafi kamaalahu dhammaystirka iimaanka ayuu diidaya yani iimaanka umaan dhammaystirmayna ma ahane waxa weeyaan qofkaasi waa muslim intaa darsigii hore ayuu ka haray baabkeena cusub almuctaqadu asaxiixu fi saxaabati rasuuli lahi sal slam saxaabada nabiga alayhi salaatu wasalaam maxaanu ka aaminaynaa haddii aanu nahay ahli sunnati waljamaca wuxuu yihi mualifku raximah llah horta intaana bilaabin saxaabiyaa la yidhaahdaa saxaabi waxaa la yidhaahdaa man laqiya nabiya sala allahu alayhi wasalama wa aamana bihi wa maata calaa dalik hada huwa tacriifu saxaabi aan ku celiyo saxaabi waxaa la yidhaahdaa oo lagu qeexaa man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalama wa aamana bihi wa maata calaa dalik ay cala lislam ay cala aliimaan qof nabiga la kulmay walow daqiiqa walow daqiiqatayn walow halaas daqaa'iq qof nabiga la kulmay maxaan u dhihi waaye arkay saxaabada qaar in dhalabaa ku jiray saas daraaddeed in tacriifka ugu fiican waa in la dhaho la kulmay oo rumeeyey nabiga sala allah alay slam oo islaamnimana ku dhintay waa laga yaabaa inuu dhexda ridoobo laakiin dib uu ka soo noqdo almuhim aamana binabiy wa maata cala alislaam hada huwa tacriifu saxaabiy saxaabi marka saxaabada aan ka hadlayna marka waa kuwaas ogaada daabitkaas ayay leeyihin waana saxaabada aad taqaanaan afdaluhum abu bakr huma cumar huma cuhmaana cala ikhtilaaf huma caliy inkastoo raajixa cuhmaan u yahay kadibna saxaabadaas ilaahay baa doortay tabaaraka wa tacaala casharatu lmubashariin kuwa jannada lagu bishaareeyey baa aada u fara badan laakiin toban isku duuduuban oo hal mar loogu bishaareeyey baa jira ha waqul ina khayra الnaasi bacda muxamadi waziraahu qudman uma cuثman اlarjaxu waraabicuhm khayr اlbariyati bacdahm caliy xaliif اlkhayr bاlkhayr munjixu wainahm wاrahtu laa rayba fiihim clى nujub اlfirdowsi bاlkhuldi tasrahu saciid wasacd wabnu cawfi waطalxat wcaamiru fihri wazubayr lmumadaxu tobankaa saxaabi hal mar baa jannada loogu bishaaray afarta la yihahdo khulafaa larbac iyo lixdaa hadda aan magacooda sheegay saciidun wa sacdun wabnu cawfin wa bnu cawfin wa talxa wa caamiru firin wazubayr lmumadaxu tobankaa saxaabi hal mar ba ayuha alikhwa jannada loogu bishaaray asxaabu alcaqaba asxaabu lbadr asxaabu baycati ridwan saxaaba la qadariyo waa caqiida ahlusunna ayagoo la kala qaadaynin tacnu asaxaaba saxaabada in la durana waa zindiiqnimo walidalika bay culamadu waxay dhahaan tacnu naaqili tacnu lilmanquul tacnu naaqili tacnu lilmanquul midka wax kuu soo raraya inaad durto macnaheedu wuxuu xumbaarsan yahayna waa duran yahay wey saxaabada marka wax laga sheegayo waxay keeneenna waxba kama jiro soo ma waxay keeneenna waxba kama jiro wey macnaheedu markaad saxaabada durayso waxyigay keeneenna waxba kama jiro marka acnu naaqili qaacidada qabta acnu naaqili acnu lilmanquul marka saxaabatu rasuuli llahi waxaa ku filan inuu qur-aanku ammaanay kitaabkuna waa kooban yahay waa mukhtasar waktigeennina wuu kooban yahay ila eega wa min caqaa'idi ahlisunati waljamaca waxaa kamid a ah maxabatu asxaabi rasuuli illah sala allahu alay wasalama jacayl cajaa'i badan oo aad u qaado saxaabatu rasuuli illah wa muwaalaatuhum iyo inaad ayaga walaal ka dhigato ood xidhiidhiso almuwaalaa inaad weli weli ka dhigato inaad u hiiliso oo aada u gargaarto oo aada jeclaato wataradi canhum iyo inaad dhado radia allahu canhum ilahay baa yidhi wataradi canhum waa maxay inaad dhahdo markii magacooda la sheego abu hurayra radia allahu canhu caaisha radia allahu canha xafsa radia allahu canha cumar radi allahu canhu radia allahu canhum radia allahu canhuna ayib inaad taradi aada u samayso iyo walistikfaaru lahum inaad allah dembi dhaaf u weydiiso iyo wthanaau calayhim inaad ammaanto idan waajibka saxaabadu ay nagu leeyihiin waa maxay inaan jeclaana ko inaan u hiilinaan u gargaarna labo inaan raadi ahaansho ilahay u weydiino saddex dembi dhaaf inaan uweydiino afar iyo inaan ammaano kullu dalika ilaah baa qur-aankiisa ku sheegay oo shiicoy maxaa lagaa siiyaa marka saxaabada saa ilaahay u ammaanay oo qur-aanka ilaah saa ugu ammaanay raafidoy maxaa lagaa siiyaayo aada leedahay allahuma alcan ilaahu abubakar lacan oo saxaabada kulli ilaa afar ma ahane iyo aalubeytka intaad ka soo reebteen ma ahane inta kale maxaa qashin qubka ku daray hal arrin baa ku daray waa ayaan darro laydinla doonay oo shaytaan idiin horseeday wey laakiin maca alasafi shadiid dadkii noocaas ahaa ee saxaabada rasuulka u haysta kulligood inay intooda badan wada ridoobeen oo u haysta caaisho inay zaaniye tahay oo u haysta cali inuu ilaah yahay sadiquuni tawxiidkooda ka mid yahay cali inuu ilaah yahay u haysta may weli waaba weli waa bashar weli waa bashar youtubeka gal hal caliyu ilaahun cinda shiica dheh ayagoo hadlaya oo duub waaweyn oo karbanaa jooga oo dhahaya axlifu billah bal haddi ilah uu ku dhaaranayo ana caliyan ilaah yuxyii wa yumiit yani wuu dilaa wuu nooleeyaa hadhowta ayagu ma ogolaanayaan markaas nin shiicala waayo tuqiya wax la yaraha isticmaalaan been ayagu waxa weya markay sunnaha la joogaan ha sheegina la dhahaa caqiidada aan rumaysanna soo maaha aha maca alasaf dadka noocaas ahay de intaa waa in yare inta ka badan qur-aankaad arkaysaan ay aaminsan yihiin musxafu faatima kitaab la yihahdaa jira ma maqasheen musxafu faatima oo kitaabkeenna saddex jeer ka weyn qur-aankaad arkaysaan haddii laydiin soo guuriyo caqiidada shiicada ay ka aaminsan yihiin qur-aanka iyo say qur-aanka u taxriifiyaan iyo siday u aaminsan yihiin qur-aanku inuu qur-aan badan ka maqan yahay alam nashrax laka sadraka wawadacnaa canka wisraka wa caliyin waliyullah bal waxaad akridaa muqadimatu sheikh islam ibnu taymiya muqadimatu tafsir lishekh islam ibnu taymiya bal kitaabka akri iyo kutubta laga qoray oo dhan bal shiicadu waxay ka aaminsan yihiin kitaabka qur-aanka ma weysaystaan shiicada lugaha ma dhaqaan wa arjulikum min khilaafin soo qra so inagu ma akrino ayagu wa arjulakum bay akriyaan wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum bay noogu cadfan tahay annaga ba'daa xarfu jarka ah ayay waarjulukum qirada saia noogu cadfantay ayaga waxay ku cadfeen waarjulakum waxay ku cadfeen ma taqaanaan ayaddu maxay ahayd ya ayuha aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum faqsiluu esh wujuhakum waaydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum haye anagu maxaan dhanaa waarjulakum sooma dhahno waarjulakum xaggay ku cadfan tahay eh, eh, eh, faqsiluu soo maaha ayaga biru'uusikum wa arjulu lugahooda ma dhaqaan dhagaxday halkaa dhigtaan waxa weeyaan caqiide baatil ah oo ay saxaabadii ahlulbeyt ku qaraabanayaan oy leeyihiin jibriil baa khaldamay meeshii uu kaga soo dejin lahaa waxyiga cali ayuu nebi moxamed kaga dejiyey ma dulmi intaa ka badan baad aragteen waa wax cajiiba wey calaa kulli xaal lagama dhammaanaye dadkii noocaasaa maanta yacni waxaa weya lasoo soo oo mutcadi lagu siinaya oo xaflada loo dhigaya oo soomaaliya qabsaday oo soomaali intay degto o dhan qabsaday dad baa u sacbinaya innagana waan ishaysana innagana waa iska dhammaan lane labadii masaajid joogtay ba heshiinla caruurteenni baa duurka gashay qaar gaalaa qaadanayso qaar maxaa la yidhahda diin la-aan baa qaadanayso qaarna waxa weya inta kalena waddankaa lagu dabamaray waa lagu soo qixiyey kadib baa hay-aad ayaa la geeyey kolka hore hay-aadka gaalada waxay dhihi jireen marka ay siinayaan maxaa la yidhahda sidii baydhabo ka dhacday macruufa markay siinayaan maxaa la yidhahdaa cuntada waaga gaajada adag ilbas isaliib waxmil ilinjiil wasalli lmasiix nuctiika qadaa'an wa dawaa'an wa kisaa'an bay dhihi jireen horta kitaabkan ciise qir saliibkana xiro markaasaan ku siinaynaa soo ma haddana waxa weeyaan waxaa leeyahy lacnad abubakar iyo cumar caasharo waa zaaniyadeh kadib baan wax ku siinaynaa haddaanan arrintaasi aan la dareemin oo laga kicin waxa weeyaan soomaali meelay ku dambaysaba waa la arki doonaa mustaqbalka dhow a mid masiixi ah mid yahuudi ah mid buudi ah mid shiici ah qashin qubkana dhan aan ka aan ka ficnayn waxaanay dad muslim oo sunni ah soomaali dad muslim boqol kiiba boqola boqola oo sunni ah oo madhabka shaaficiyada hay sosaas ma soomaalida ha laakiin maxaa loogu talagalay boqolka sane soo socota sac waayeela sumad ooma baana inteena waan tegaynaa dadka lasoo diyaarinaya arlada kamida ah carruurta canada laga hadda la qaatay waa meeqa xaggee lagu hayaa maxaa loo soo tarbiyeynayaa maxaa loo soo carbinayaa soo ma kuwa mataqaanaa scandinavianka laga qaatay tiradooda norway keli ah tiradooda cajaaib wey ingiriiska waxaasoo dhan adi laguma xisaabtamaya adeer adi waa lagu og yahay adeer maalin dha waad waad qumbacan doontaa maalin dha waad dhiman doontaa waa lagu aasi doonaa waa dhammaan doontaa laakiin waxa loo socda waa maxay waa jiilka soo socda weliba kuway dhali doonaan wey ma aha aniga midkaan dhalay adigu aad dhashay weli adiga irbadaad ku mudday waa ku mudan laakiin waa kuway dhali doonaan wey indhaha kala fura soomaaliya ilahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala nin baa yidhi hebelo waxaa odday wax ka sokayday sooma arrintaa marka waa arrin muhiima weyaan tacliiq intaa ka badan bay u baahan tahay lakin intaas ugu ugudaynaya qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi wasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha lanaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim aayaddan fiiriya saxaabada ee alla ugu ammaanay asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin saxaabadu muhaajiriin iyo ansaar bay u qaybsan yihiin kuwii maka ka soo haajiray waxaa la yidhahdaa almuhaajiruun baa la yidhahdaa kuwii ku hormaray iimaanka asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin kuwii iimaanka ku hormaray ee muhaajiriinta ahaa iyo walansaar aladiina walansaar iyo saxaabadii u gargaartay nabiga ee madiine loogu yimid ee aws iyo khasraj ka koobnaa iyo waladiina tabacuuhum biixsaan ilaa qiyaami saaca kuwa ku raaci doona wanaagga nasal allah subxaana wa tacaala an yajcalana minhum ilahay un anaga nagu daro subxana wa tacaala kuwaasoo dhan radia allahu canhum alla waa ka raali noqdayo wa raduu canhu ayagana way ka raali noqdeen waacadda lahum jannaatin tajri taxta alanhaar alla wuxuu u diyaariyey jannooyin ay hoosteeda soconayso alanhaaru wabiyaal ayagoo weliba jannada ku waaraya arrinkaana waa guul aada weyn wuxuu yihi mualif radia allahu tacaala can isaabiqiin kuwii maka ka soo haajiray ee iimaanka ku hormaray allah tabaaraka wa tacaala waxa uu eh, oga raali noqday radia allahu waa ka can isaabiqiin saabiqiintii alla waa ka raali noqday min gayri ishtiraatin biixsaan min min gayri ishtiraatin min gayri ishtiraati ixsaanin ayadoon kelimatu ixsaan lagu darin inana wasaabiquuna alwaluuna baa min almuhaajiriina walansaar wixii saxaabada ka dambeeya ayaa ixsaan loo sharteeyey waladiina itabacuuhum biixsaan lama dhihin asaabiquuna alwaluun ixsaan maa la socota abada marka wuxuu yidhi faradia allahu tacaala can asaabiqiina min gayri ishtiraaqi ixsaan ayadoon kelimatu ixsaan lagu darin ayuu alla ka raali noqday walam yarda can ataabiciin laguma darin taabiciinta ilaah kama raali noqonin oo radia allahu ayaga lama dhaho ilaa an yatabicuuhum biixsaan inay muhaajiriin iyo ansaar wanaagga ku raacaan oy wadadoodii raacaan oy ictiqaadkoodii qaataan oy akhlaaqdoodii qaataan oy suluugoodii qaataan oo qaabkay u cibaadaysan jireen ay u cibaadaystaan markaas ayaa waxay qaadanayaan maxay ixsaan inay ayaga ku raacaan ma ahane radia allahu lama dhaho laakiin saxaabadu ayagu radia allahu canhum baa la yidhi ixsaan looma shartiin waladiina tabacuuhum biixsaan halkaa ku baraaruga wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi laqad radia allahu can lmuminiin waa kun iyo afartii boqol ee saxaabi ee baycat ridwan ee maxaa la yidhahda sulxu lxudaybiya ka qayb gashay wey kun iyo afar boqol bay ahayd alla wuxuu yihi laqad radia allah alla waa ka raali noqday can lmuminiin muminiintii alla waa ka raali noqday id yubaayicuunaka taxta shajara waa goorta la yidhi cuhmaan baa la dilay oo warkaa uu soo yeedhay been bay ahayde waa kii nabigu saxaabada dallanta kula galay ama kula mubaayacooday cala almawti aw cala an nafira labada riwaayada way soo aroortay kuwaasna ilaahay waa ka raali noqday kun iyo afar boqol bay ahaayeen waana kuwii markay xudaybiye kasoo noqdeenoo timaa ay ku xiirteenoo cumrada loo diidayoo shuruudii adkeyd la kala galay waa kuwii marka dambena khaybar furan doono ayaga unbaa khaybar furtay ridwaan ullahi tacala alayhim ajmaciin waman radia allahu canhu qofku alla ka raali noqday lam yaskhat calayhi abada de ilahay weligii oo dambe oma cadhoonayo adigana waad lacnadaysaa balaa usi dheh allana wuu ka raali noqday adiguna naar bay gelayaan baad leedahay bal cajaa'ibta la arka oo iyadana caaisha meeqaa qur-aan kusoo degay si khaasa suurat nuur wa hiya mubara'a min fawqi sabci samaawaat ina aladina jaaءuu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum ilaa alla yidhi alطayibaatu liلطayibiina wاطayibu liلطayibaat ayib allah tabaaraka wa tacaala aayado qur-aan oo khaas ku ah oo ayada lagu beri yeelayo ayuu alla soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waman radia allahu canhu lam yaskط canhu calayhi abada wa habata fi lxadiidi الصaxiixi anahu alayhi الsalatu slam qaal laa yadkulu الnaara axadu baayaca taxta الshajara kaala adu naar geliy bal kaala adu naar geliy rasul lah wuxu leh sal l slam naar ma gelayaan axadun qof baayaca taxta shajara saxaabadii kun iyo afarta boqol ahayd ee nabiga id yubaayicuunaka taxta shajara xudaybiya yacni baycada nabiga la gashay ilaahay jirkooda naar waa ka xarimay adiguna wa ehlu naar baad leedahay muslimna waa sheeganaysaa ma adigaa been sheegaya haa adaa been sheegaya soo ma dad baa rumaysanayo soo layaab male dad baa rumaysanayo u sacbatumaya oona shiica ma la gaari karaa itnaa cashariya ma la gaari karaa waa dawladda keli ee yuhuud la dagaalantay lagu leeyay fi taariikh weligeed ma dhicina yuhuud la dagaalantay adduunka ciraaq shalay waad arkaysa wixii keenaa iyagay ahayn tataarkiina wixii keenaa iyagay ahayn dawlad mu sunni ah waxa burburiyoo baabiyo gaal usoo kahaysta weligood shiica u bi ahaan jiran xaggeed ku arteen shiici yuhuud la dagaalamayo diin la dagaalamayo waa quscabalaad cawaamta iyo dadka aan waxba garanaynin laga dhaadhicinayo intabihu sheekh wuxuu yidhi fadl lmuhaajiriin haddaba bal aan kala qaadna muhaajiriin iyo ansaare muhaajiriintii saxaabadii maka ka timid fadligooda wadakara allahu tacaala wadakara allahu lmuhaajiriin ilaahay muhaajiriin buu ka sheekeeyey wa wasafahum wuxuuna ku tilmaamay biannahum asaadiquuna kuwa run badan inay yihiin qaala tacaala lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana wayansuruuna allaha wa rasuulah arag dhammaadka ayadda ulaa'ika hum saadiquun nimankii kuwa muhaajiriintii fuqarada ahaa aladiina kuwaya ukhrijuu min diyaarihim laga soo saaray iyo wa amwaalihim maxay usoo baxeen yabtaguuna xaalo ay dalbayaan fadla min allahi wa ridwaana dalbayaan waa max waxaa weeyaan waa fadli iyo dheeraad iyo ilaahay inuu ka raali noqdo tabaaraka wa tacaala wayansuruuna allaha wa rasuulah waxay usoo baxeen alle iyo rasuul inay u hiiliyaan alle wuxuu yidhi ulaa'ika hum asaadiquun waalcajiib intii damiir munfasila halka la keenay ayaa laba macrifo dhexdood la dhigay si lagugu tilmaamo inay sidqi iyaga uun inay yihiin kuwa maxay saadiqiinta ah ee fii iimaanihim wa fii aqwaalihim wa fii muctaqadaatihim kuwa ku rushoogay ku runsheegay inay ayaga keli a yihiin ayuu damiirka munfasilka ah ee u dhexeeya labada macrifo oo ulaaika iyo alsaadiquun ayuu ku tusinayaa xagga qawaacida intaasuu nagu filan tahay muhaajiriin wailaa kitaabka waa mukhtasare ku noqo axaadiis intuu nabigu ku ammaanay sal l slam nimanka la yihahdo muhaajir fadl ansaar uma dakara ansaara faqaala tacaala wاladina tabawa'u daara wاliimana min qablihim yuxibuna man haajara ilayhim wla yجiduna fi صdurihim xاajaة mima uutuu وyؤhiruuna عlى أnfusihim wlow kana bhm khasاصة wman yuqa shuxa nafsihi faulaئika hm almflixuun kuwa tabawa'u daara wاliimaana min qablihim yaعni kuwa degay madiina iimaankana ilaahay ku sifeeyey min qablihim inta aynan ay qablin qabli lmuhaajiriin muhaajiriin intayna imaanin bay iimaan ka qaateen soo ma ogidina inta ayna muhaajiriin maka imaan madiine imaanin soo inay iimaan qaateen maa muscab bin cumayr iyo sufaradii loo soo diray kuwa alle wuxuu yihi yuxibuuna man haajara ilayhim wasfigooda iyo tilmaantooda waxaa kamid a waxay jecel yihiin cidda usoo hijrootay wa ayo waa muhaajiriin weliba walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja ay xasada wagayda inaba quluubtooda kama dareemayaan xaasidnimo ay ku xasayaan mimaa uutuu waxa la siiyey wa yu'iruuna calaa anfusihim weliba naftooday ka qaadayaano ay walaalahood bay u doonayaan walow kaana bihim khasaasa ay majaacatun shadiida walow gaajo daran ba marka waa tii la walaaliyey muhaajiriin iyo ansaar laba laba waa tii loo walaaliyey xataa cabdiraxmaan bin cawf iyo sacd ibnu rabiic muhaajir buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf sacd binu rabiicna ansaari buu ahaa akharu lansaari nakhla ninka ugu tibir badan buu ahaa laba xaasna wuu qabay wuxuu yidhi cabdiraxmaanow xataa waa la isdhexli jiray waagi hore intaan matalanaa aayadda soo degin wuxuu yidhi labadaa qof ee dumarka ahan qabaaye halkaasaan soo istaajine tii ku cajabisay ii sheeg waan kuu furayaay markay ciddada ka baxda guurso markaasuu iimaan markaas weeye marka muslimiintu ay guul gaarayaan muslimiintu markay guulaysanayaan waa marka saa nafta la iskugu dooro oo iihaar uu dhaco oo xoolahaaga aad siisan nibaydan isku qabiil ahayn oo isku nooc ahayn oo daba labadaa xaas baan qabaay mid baan kuu furaya saxaabaduna waxay adduunka muddada yar ku qabsadeen cadligoodina xata alaan loo daaqayo horta waxaa weeyaan waa iihaarka iyo iimaanka bashaashatulqalbi galay kadibna ay ka run sheegeen oo ay banaanka soo dhigeen muslimiintu markay doonayaan inay cadowgooda iska celiyaan markay doonayaan inay dalkooda ilaashadaan markay doonayaan inay dhaqaalaha adduunka ku xukumaan markay doonayaan inay badeecadan ay haystaan oo iimaanka iibgeeyaan markay doonayaan in laga haybaysto markay doonayaan inay talada ayagu hayaan markay doonayaan ayaga in la maqlo oo la ixtiraamo oo la yidhaahdo madaxweynaha muslimkaa saas yidhi arrintaan lama gaari karo ilaa shuruudaha lasoo buuxiyo waa inaan ku baraarugnaa haddaan doonayna saan doono inaan u daaqsanno meeshaan doonana inaan daaqa ka cunno qof walbana wuxuu doono ictiqaadiyo qof walbana walaalkii uu dilo waxnana uusan qofka muslimka kale u ogolaanin ogaada sidan unbaa loo kala qaybinoo waana la kala cuni sidan hadda dhowr iyo tobanka dawladood oogu socono ee yaryar ee jabooyinka ah marka dambe hadda waxaan aad arkaysaan way sii kala jajabi doonaan hamoodina hadda saddex gobol iyo ka badan baa la yidhi soo ma way sii jajabi doonaan labay tegi mid bay tegi haddaan laysdaba qabanin soo ma xaqiiqa way sidaa daraaddeed cizo iyo sharaf aan doonayno waa inaan runta usoo laabannaa oo aan kitaab kusoo noqonaa subxaana wa taala ilahi ana waafaji tabaraka wa kadibna wuxuu yihi baaraka allahu fii ahlika wa maalika dullanii cala suuq cabdiraxmaan bin cawf wuxuu yidhi allaha kuu barakeeye xaasaskaaga xoolahaagana allaha kuu barakeeye war nin dhalinyaroo shaqaysan karoo xoog laan ahay weliba nin bee mushtariya ku fiican baan ahay wargoon aan ahayne magacaa jiriye meel suuqa ige fadallahu calaa suuqi bani qaynuqac suuqu bani qaynuqac ba xoogaa markii la joogayba barfuun iyo cadar khaas u ahaa ragga arooska ah unbuuba nabigu ka cadfiyey calayhi salaam war cabdiraxmaan bal warka keen oo miyaad aroostay nacam markaasuu yidhi bikran fayiba jaabir buu ahaa kaa war miyaad aroostay kaa jaabir buu ahaa war miyaad aroostay haa awlim walow bishatim neef ada aan allaha ka dhigee dadka ka farxi oo caqii u samey maxaa la yihahdaa maxay xaflad walow neef adhi allah ka dhige dadkii hore dad saa u shaqaystay ahaayeen oo qiimo badan cabdiraxmaan bin cof radia allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabada kalena saas oo kale ayay ahaayeen walow kaana bihim khasoosa waman yuuqa shuxa nafse qofka naftiisa bukligeeda laga ilaaliyo alla wuxuu yihi fa ulaaika muflixuun kuwan keliya un baa liibaanay uma dakara tacaala xaala lmu'miniina min bacdihim marka saxaabadii laga soo warramay ayuu alla wuxuu sheegay mu'miniintii saxaabada ka dambaysay min aladiina itabacuu saxaabata rasuuli llahi biixsaan kuwii saxaabada wanaagga ku raacay faqaala tacaala waladiina jaauu min bacdihim kuwa saxaabada gadaashooda yimid yaquuluuna rabbana arag hadda fiiri waxay dhahay yaa rabbana ikfir lana rabbana ikfir lana allah yow noo dembi dhaaf ma intaa base miya may waliikhwaanina walaalahayana u dhaaf aladiina sabaquuna biliimaan ya waay soo saxaabadii maaha saxaabadu ducay naga rabaanee lacanad nagama mudno marka aladiina sabaquuna biliimaan qofka islaamka kaaga horreeyey ducu kaa mudan yahy ixtiraam qofka islaam kaaga horreeyey ma sahlano walidalika baa nabigu yihi alayh slat slaam ina min ijlaal اllahi tacaala ikraamu di shaybi lmuslimi wa xaamil qur'aani gayr alhaali wala ljaafi qofka islaamka ku ciraystay oo siduu islaamka ugu dhex jiray ay ciro ka soo baxday yaa weynanka alla waxaa ka kamida inaad weynayso laba qof qof islaamka ku ciraystay iyo qof qur'aanka yaqaan oo aan qur-aanka ku xadgudbayn hayra alhaali wala aljafi marka qofka islaamnimada ku ciraystay waxa weeyaan wuxuu leeyahy xurmad gooni abuuleh ah leh islaamku kaaga horreeyey nabigu alayhi salatu asalaam wuxuu yidhi kiina qur-aanka idinku yaqaana imaam ha idin noqdo hadday qiraa'ada wada yaqaanaan midka sunnada yaqaan hadday sunnada yaqaanaanna midka soo soo hor haajiray hadday soo wada haajireenna ninka weyn kulli hadday wada sinaadaan da-da weya waxa la eegaya soo maa marka islaamkeenu qiimahaas meel adag ayuu dhigay waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana fir lana wlikhwanina aladina sabaquna biliman aragda walaa tajcal fi quluubina hila ufiirso allahayow ha yeelin quluubtayada kuwaasi hilan xumaan ha u gelinin liladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo saxaabada ilaahw quluubtayada xumaan ha u gelinin ya ilahayow quluubtayada saxaabada xumaan ha u gelinin liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim imaam mali waa arki doona wuxuu dhihi doonaa man asbaxa min annaasi fi qalbii kaydun cala asxaabi rasuuli illah sala la ala axadi min asxaabi rasulilah faqad asaabat laaya ayuu dhihi doonaa wuu noo imaan doona ayaan ka degdegin minhaaj lama xantaa la dhihi jiray wa qaala tacaala muxamadu rasuulu llah sala allah alay slam nabi muxamed waa rasuulka ilahi waa mubtada iyo khabar muxamadu rasuul llah nebi muxamed waa rasuulki allah waladiina macahu ashidaa waa la sifaynayaa kuwa nebi muxamed maciise ah ee iimaan kula jira tilmaamahooda waxaa kamid a ah ashidaau cala alkufaar inay gaalada ku adadag yihiin goorta ay dagaal u yimaado isma dhiiba qofka muminka ah markuu dagaal u yimaado waa ashidaau cala alkufaar tacaamulka caaliga markuu yimaadona waa maxay waa dadka ugu naxariista badan soo ma diinteennu cadaaladda ay leeda u fiirso goorta aad cadow iska hor imaataan waa inaad noqoto maxay ashidaau cala alkufaar laakiin markay mu'miniin noqoto waa maxay ruxamaau baynahum maanta cagsi sooma noqonin ah, ilaa man raxima rabu lcibaad ruxamaau baynahum taraahum waxaad arkaysaa tilmaamooda rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana ayagoo rukuucsanoo sujuudsano alla weydiisanaya fadligiisa iyo raadi ahaanshadiisa siimaahum calaamadaha lagu gartaa waxaa ka mid a siimaahum fii wujuuhim calaamadahooduna waxay kaga yaallaan wejiga min athari sujuudi yani sujuudda yani calaamadii salaada dalika mathalun fi tawraa tilmaantan uu qur-aanku ku sheegay yaa kitaabka tawraada ku taalay saxaabadu inay noocaa yihiin ma aha saxaabada waxaa tilmaamay qur-aankeena bas saxaabada tilmaantoodu wuxuu ku yeelay tawraad nebi moxamed inuu imaan doono alayh salat salaam saxaabada raaci doontana ay calaamadaha leeyihiin rukacan inay yihiin sujadan inay yihiin yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim calaamada iimaanku waxay ka muuqataa wejigooda ayib dalika mathaluhum fi tawraa sida uu qur-aanku u sheegay ayaa tawraadna tilmaanta saxaabada ugu tahalay wa mathaluhum fi linjiil injiilna saasa u tilmaam ka zarcin akhraja shat'ahu sidii zarci soo saaray maxaa la yidhahdaa yani maxaa la yidhahdaa bixitaankiisi ubixiisi shayga marka warisuu soo saaro sabuulka markuu saa usoo baxay fa aasarahu markaa xoog xoogoobay oo mataqaana soo baxay oo fastaklada adkaaday oo fastawaa calaa suuqii dhudhumada ku istaagay alla wuxuu yidhi saasay saxaabadu yihiino inay dad adag noqon doonaan ay soo bilaaban doonaan oo yaraan kusoo bilaaban doonaan kadibna ay badan doonaan adduunkana ay qabsan doonaan alla wuxuu yihi yucjibu zuraac waa beerti eh oo ninkii beeraha lahaa beerta lahaa uu la yaabay maxaa la beertiisi saasoo kale say u adkaatay arrinkaa ilaahay muxuu tusaalaha u bixiyey saxaabada liyagiida bihim lkufaar inuu gaalada ku carageliyo a walidaalika imaam malik wuxuu leeyahay qofka saxaabada aaya waa gaal leesh ilahay baa liyagiida bihim lkufaar inuu ilahay gaalada ku carageliyo sa wacd allahu aladina aamanuu wacamilu salixaati minhum makfirata waajra cadiima xukmu man abada abgada saxaaba qofkii saxaabada u cadhooda xaalkiisu muxuu noqonaya qaala imaamu malik raximah llah man asbaxa min annaasi fi qalbihi ah, fi qalbihi aydun qofka ahaada ama waa beriista fii min annaasi xaaluu kamid yahay fii qalbii qalbigiisana uu ku jiro haydun cadho calaa axadin min asxaabi rasuulillah qofku waagu u beriyo ama noqdo oo ahaadaba inuu qalbigiisa oogu hayo cadho iyo xumaan calaa axadin min asxaabi rasuulillahi faqad asaabathu laaya aayadan baa asiibtay oo camimayso waa liyagiida bihim lkufaar wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wاladina aamanuu whaajaruu wajahaduu fi sabiili اllah wاladina aawow wanasaruu ulaa'ika hm lmu'minuuna xaqa lahum makfirat warisqu kariim kuwa iimaanka laga helay haye oo wahaajaruu soo hijrooday oo wajaahaduu fi sabiili اllah jidka ilaahay iyo liiclaa'i kalimati llahi u dagaalamay iyo wladiina kuwa aawow kuwaa soo haajiray soo dhoweeyey oo wanasaruu u gargaaray oo u hiiliyey ulaa'ika kuwaasi hum lmu'minuuna xaqaa dhab ahaantii ayagaa mu'miniina yaa waa mu'miniintu waa muhaajiriin iyo iyo ansaar adiguna maxaa tidhi waa fusaqo iyo kufaar soo kaaf iyo kala dheerima aad bay u kala fog yihiin lahum makfiratun wa ajrun kariim waxaa ka daran waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun kariimun iyo arsaaqada wanaagsan oo jannada lagu abaalmarin doono kadib uu mualifku wariyey raximah llah tafaadulu saxaabati saxaabada iyo siday u kala sarreeyaan qaala tacaala fi saxaabati alla wuxuu yidhi saxaabada xaqooda markuu ka hadlayay mubayinan asagoo caddaynaya fadiilata man anfaqa min qabli lfatx intaan maka la furanin oo sanadkii deedaada dadkii dagaalamay waa wa lxudaybiya loo jeedaaye waa sulxul xudaybiya oo sanadkii shanaad iyo lixaad kala baxooda ayay ahayde oo waqaatala dagaalamay inuu ka fadli badan yahay kuwaasaa fadli badan maxay ka fadli badan yihiin calaa man anfaqa min bacdu waqaatal yacni intii maka la furtay kuwii dagaalamay ee sadaqo baxsaday waxaa ka fadli badan kuwii maxay hadda maalan masaajidkeenan ah, khaalid ibn walid ninka hadda ishtiraag yar ku darsada konton dollar boqol dollar ku darsada iyo maalintii la dhisayay ee ay baahidu taagnayd ee muslimiintu waryaa muslimiinay lalahaa ninkii wax ku baxsada isku ajir mahade inkastoo niyada iyo ikhlaaska u noqonaysa leanna baahidu markay taagan tahay qofka uu bixiyaa waa ka ajir badan yahay mar laska barwaaqaysan yahay wixii la bixiyaa wa kula min almunfiqiina qabla alfatxi wa bacdahu labaduba wacada allahu ljana ay wacada allahu lxusna ilahay jal u ballan qaaday wa kula wacdala lxusna qaala tacaala laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kula wacd allahu lxusna wallahu bima tacmaluuna khabiir idan fadliga intaa dhan baa ku jira insha allahu tacala ya alikhwa darsigeenna macaawa halkaas ayaan ku jeedinaa qeybta koobaad wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة